بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسgan caaw wuxuu ku saabsan yahay alfawzu fi lxayaa guusha ama the success nolosha qofka bini aadamka goormaa lo odhan karaa wuu guulaystay ama guusha dhabta ee la gaadho nolosha inta la nooliyo maxay tahay ereyga alfaws afka carbeed waa najaatun min marhuub wa taxsiilu marquub bay yidhahdaan waa waxaad ka cabsanaysay oo aad ka nabad gasho iyo waxaad raadcaynaysay hunguraynaysay oo aada ku guulaysato ama aada hesho qofka bini aadamka ahi sidiisaba min fitratii waa jecel yahay inuu guulaysto iyo inuu muuqdo laakiin waxaa isweydiinta leh guusha dhabta ahi waa tee maxaa lagu qiyaasaa miqyaas ma leeday wax lagu qiimeeyo ama miisaan ama maqyaas oo lagu garan karo qofku inuu guulaysta iyo inaanu guulaysanin maxay tahay alfawzu fi lxayaa baynu idhi noloshu waa intee maxaynu ka rumaysannay noloshu ma lixdan toddobaatankan sane ee halkan la joogaba mise waa adduun adduuniya aakhiroo la isku daro waxyaabahaynu ku qiimeyn karno inuu qofku guulaystay iyo inaanu guulaysani maxaa ka mid ah ma maalba ma sulto iyo magac iyo maamuus iyo authority power inuu helaba maxaa u ah sal ee aynu ku qiimaynaa inaynu idhaahno qofkani wuu guulaystay ama nolosha success buu ka gaadhay liibaan buu gaadhay qiimeyntaasi sax noqon mayso ilaa aynu isla garano alxayaa lafteeda nolosha iyo hadafkeeda why we are living maxaynu u noolnay whats the purpose of life nolosha tan maxay tahay danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay rabbi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysano fowska ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kulu nafsi daa'iqaة اlmowt وإنما توفون ujuurakum يوم القيامة faman زحزح عن innaari وأدخل الجنة faqad فاز wama alxayaatu الدنيا ilaa mataacu الغرور ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy naf waliba way geeriyoonaysaa noloshu tan la joogaa wax sii soconaya maaha mahmaa kaana ladayk min maalin wa sulطatin wa waa tegaysaa baa la wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay wa wainnamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyay maalinta qiyaamaha adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin waa lagu dhadhansiiyey wax weyn maaha laakiin wixii aada shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay insaanku ra'su maalihi waa sanawaadku uu nool yahay wixii aada shaqaysatay waxaa lagu oofinaya lagu dhammaystiraya aakhira baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala yowma alqiyaama sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan ere yahay faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan markaase aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur nolosha adduunna ma aha mid kadsani wax uu birbirsado mooyaane yacni nolosha adduunyo waa mataac laakiin yay mataacu tayay ilmaqruur ku la kadiyey ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda walidalik baa aayadda aayaddaa ku xigta fii suurati ali cimraan aayadda boqol iyo side sideetan iyo shanaad aayadda ku xigta ilaahay wuxuu leeyahy latublowunna fii amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kahiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur yani waxaa la tilmaamayaa alxayaaة اdunyaa macnaheeda rasmiga inuu yahay alibtilaa walidalika ayuha اlkhwa kow markaynu wax qiimeynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno noloshoo dhan adduunku waa qeyb yaroo ka mida noloshaada maraaxil bay noloshaadu maraysaa maraad caloosha hooyadaa ku jirtay maraad yareedoo soo koraysay maraad geeriyootay maraad xabaal ku jirto mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo iyo dee ind halkay ku gebagaboobayso ah laba meelood oo bini aadamka loo qaybinayo meesha aada ka tegayso ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan waa mowducu ibtilaa wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su-aal jawaabteeda la sugaya waxaad ku qorto whatsoever haddaad caafimaad qabto waa su-aal haddaad xanuunsanayso waa su-aal haddaad xoola haysato waa su-aal haddaad faqri ku jirto waa su-aal whatsoever wax kasta oo nolosha kula kulma waa bage nolosha ka mid ah laakiin aa imtixaan xagga rabbi ka yimi oo la eegaya waxaad kaga jawaabto mid walibana jawaab bay leedahay mid walibana jawaab bay leedahay saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calى kuli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaa laynoo tilmaamay geerida iyo nolosha iyo waxaan oo dhami macnaha qure looga dan leeyay inuu tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala in laydin tajribeeyo laydin itixaamo waliba waa tajriba experiencekeedii aadam lagu soo bilaabay aadam cid ka horeyso bini aadama uu ku daydaa ma jirin isaga tajribo gaaraa la siiyo inta janno la geeyaa layidhi geedka ha cunin waayo isagu cid hore oo uu ka tajribo qaataa ma jirin innagase ilaahay qur-aanka taariikhdii reer nebi aadam oo dhan buu inooga warramay tajaarib alinsaaniya kullaha macmal waa laab bini aadamka taarikhdiisu waa laabkii insaanka qof walba wixii uu la kulmay ama wixii uu nolosha soo maray ilaahay markaa wuxuu ina leeyay subxaanah wa tacaala war adduunku inaa jacalnaa maa cala ardi ziina ziinatan laha dhulka waxaa kor saaran oo dhan waa qurxunbaan dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyay oo maxaa looga dhigay linabluwahum ayuhum axsanu camala inaan dadka itixaamo kooda camal fiican baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala idan ayuha alikhwa qur-aan aada u tiro badan baynu akhri karaynaa hada almowduucun ka waramaya afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu linsaanu an yutraka suda bini aadamku ma in sidiisa lagu daynayaabuu u malaynayaaba ilahay yihi subxaana wa tacaala intuu iska noolaado bes aan jawaab dambe su-aal dambe ka dambaynayn miyuu filayaabaa rabbi leeya subxaana wa tacaala maya weeyaan idan kow ugu horeyn waxaan leenahay nolosha tan aynu joogna dhammaanteedba halka waxaynu u joognaa waxa weyaan waa in layna itixaamo maxaa laynagu itixaamayaa bitakaaliif wixii layna faray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbudu cibaadada waa takliif waa wixii lagugu itixaamayay kaa samee kaa ha samaynin sidaa rabbigaa u caabud sidaa hawa caabudin waxaa cun waxaa waa kaa mamnuuc waa takaaliif takaaliiftu waa shay kulfa ku jirto waa shay imtixaan oo lagugu eegayo jawaabta aad ka bixinaysaa wuxuu tahay marka ilaahay wuxuu leeyahy nolosha gebigeedba waxaan idinkana in laydin intixaamo the burbose of life waa intaa waxaa lagugu itixaamayaana waa maxay ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa waa cibaada ugu horeysa waayo insaanku bifitratihi bay yidhaahdaan ayuu caabidiyey laakiin waxaa lagugu itixaamayaa liman tuwajih alcibaadata ileyh cibaada ayaad ula imanaysaa insaanku bifitrati waa kii taarikhyahankii greega plutork muxuu lahaa wuxuu leeyahy taarikhda bini aadamka intii loqodee la baadhay lama haya buu leeyahy waa la helay magaalo aan dugsiyo iskuulla lahayn waa la hayaa magaalo aan qusuur lahayn waa la hayaa magaalo aan xusuun iyo meel eh, ciidanku ku gabado lahayn laakiin taarikhda lama haya buu leeyay magaalo aan macbad lahayn fi taarikh اlinsaaniya insaanka markaa wax dhahan waa min abcihi ayay tahay maxay inuu wax aabudo ilaahayna quraanka wuxuu ku tilmaamaya dadka badh afarayta man itakhada ilaahahu hawaah maaragta ka waran baa rabbi leeyihi kuwan ilaahooda ka dhigtay waxay caabudayaan waxay naftoodu doonto naftiisi waxa ay doontee kastuu ka dhigtay ayuha likhwa markaa waxaynu leenahay noloshanaynu joogna iyadu guul kale ma leh noloshanaynu joogna waa imtixaan imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal nooc min alnicma inaad hesho waa suurtagal laakiin waa a bit of it ma aha jawaabtii rasmigayd wainamaa tuwafawna baa la yidhi ujuurakum yowma alqiyaama waxbaa lagaa siiyey dunida intaad joogtay positive iyo negativekuu doonaba ha ahaado laakiin iyadoo rasmiya waxaad jawaabta helaysaa baa la yidhi maxay yowma alqiyaama walidaalika miqyaasku waxaynu leenahay guusha rasmiga ahi ma aha hebel baa lacag helay ma aha hebel baa caruur badan dhalay ma aha hebel baa madaxweyniiyo magac iyo maamuus helay waxaasoo dhan maaha xabaasha markaad tagta cidi ku weydiin mayso war dunidii maxaad kaga timi maxaa xoolo jiray maxaad dad iyo caruur ka timi maxaad magac iyo maamuus ka timi waxaa lagu weydiinayaa as'ilo maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiya alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinaya huwiyada identity duni cusub baa timi tii hore waad ka timi identity kaarhkaaga lagaa rabaa inaad dhiibato identitygaagu waa saddexdan su-aalood waxaad kaga jawaabto man rabuk wamaa nebiyuk wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah kaasba ku ah idgaaga rasmiga ah. jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad aflaxa man zakaaha waxaa guulaystay liibaanay man zakaaha naftan qofka tahira qofka nadiifiya ee xumaha ka nadiifiya waman yutic illaaha wa rasuulahu faqad faaza fawsan cadiima alle iyo rasuulkiisa ciddii raacda ayaa guulaysatay guul weyn baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala bini aadamku markuu joogo waxaa laga yaabaa mawaasiintaa ka gedisan in dad badan ay haystaan qur-aankana ilaahay inoogu tilmaamo rabbi qur-aanka wuxuu kaga waramayaa nin qaaruun lo odhan jiray oo maalqabeen ahaa aada u xoolo badnaa qur-aanku inooma sheegin xoolihiisii ee wuxuu sheegay furayaasha qasnadihiisa inaan koox bini aadami qaadi karin maaha qasnadda waxa ku jira waa furayaasheeda baa la leeyahay cusba min annaas baan qaadi karin waxaa la yidhi maalin buu soo baxay dadka isagoo ziinadiisii iyo wixiisii dhoolato samaynaya macrad uu ku soo bandhigayo maalkiisi iyo wuxuu haystuu sameeyey basharkii markay arkeen ilaahay wuxuu yihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya wasfiga kuwan la siiyey waa wasfi qura waa sifo qura qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya kuwii nolosha adduun doonayay waxay yidhaahdeen baa ilaahay yidhi yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruunu innahu laduu xadin cadiim yaa layt laytani alla jeclaan lahaaya bay leeyihiin inaanu helo waxa qaaruun la siiyey oo kale waxaa ninkani dhaqaale iyo macradkan uu soo bandhigay ee uu ku soo bandhigay dhaqaalihiisii iyo wixii uu haystay iyo ziinadiisii jeclaan lahaayeen bay leeyihin waxaanoo kale anan inaynu helno innahu laduu xadin cadiim bay dhahen kani waa mid nasiib weyn adduunka wuxuu ka soo gaadhay nasiib oo aada u weyn kuwaasi waa gruub bini aadamka ka mid ah oo waxay wax ku qiimeynayaan uu yahay how many dollars you have jeebkaaga maxaa ku jira dabaqadeebaad bulshada kaga jirtaa bilyaneero mise milyaneero mise masaakiinta dabaqaadka la sheegayo o dhan waxa weeyaan jeebkaaga maxaa ku jira adiga laf ahaan qiimeyn ma lihid laakiin waxaad qiimo ku leedahay maadadaad haysataa inta ay leeg tahay hadday badan tahay gruubbaad ka tirsan tahay hadday yar tahay gruubbaad ka tirsan tahay walidaalik baa kooxdani ilaahay wuxuu ku tilmaama waa kuwa adduunka doonaya qaala aladiina yuriiduun alxayaata addunya gruub kalea ilaahay tilmaamay gruub kale waa maxaa sifada ilaahay siiyey uu yahay waxaa lagu tilmaamay inay indheergarad yihiin aqoon-yahan yihiin ilaahay wuxuu leeyahy wa qaala aladiina uutuu lcilm kuwii hore cilmi laguma sifayna waxaa lagu sifeeyey adduun jacayl qolada tan ilaahay wuxuu leeyahy wa qaala aladiina uutuu lcilm kuwii aqoonta la siiyey iyagu waxay leeyihiin weylakum hawaab ullahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun waryaa hoog baa idin sugnaaday bay leeyihin hawaabu ullaahi khayru liman aaman ilaahay thawaabkiisa iyo jannadiisa iyo abaalmarkiisa ayaa ka khayr badan laakiin ayuu u khayr badan yahi liman aamana wa camila saalixa ciddii iimaan iyo camal saalixa hesha walaa yulaqaaha ila saabiruun innahu laduxadan xadan bay kuwii hore yidhaahdeen qoladanina waxay leeyihiin waxaan si aanu sheegayno lama kulmaan dad nolosha sabra mooyaane dad nolosha adkaysi u leh oo mabaadidi iyo waxay rumaysay inuu adkaysta mooyaane idan basharka ilaahay wuxuu tilmaamay adduunka jooga laba nadro ama laba aragtiyood inay kala leeyihiin qole adduunyadu la qiimo weyn tahay qolada adduunyadu la qiimo weyntay waxay wax ku qiimeynayeen markaa inta u haysto waa ninkii hebel ahaa way u gasho waa guulaystay baa laleeyahy muxuu ku guulaystay xaran iyo xalaal waxay doontaba ha noqotee ku salacgu helay mar hadduu kuus lacaga helay waxa weeyaan waa qof guulaystay cindahum ninkii madaxweynu noqday wallaahi wuxuu wadaba siyaasadii waa ku guuleystayo eh, president madaxweynenimu gaadhay waxay u arkaan qof guulaystay nadrada sharcigaa marka la eego waa qof su-aasha badsaday marka naftaada qura akhire lagu weydiiyo iyo ummad meel joogta marka lagu weydiiyo war maxaad u qabatay waa laba su-aaloodoo kalaba tiro badan waxaad kororsatay haddaad ku guulaysatoo nin raga noqotid imaamka caadilka waxaa la yidhi aakhiro marka dadku meeluu harsadaba aan lahaynin carshuraxmaan buu hadhsanayaa laakiin waa qaliilun maahum inta ku guulaysataa waa in yar tajribada adag inta gasho ee guulaysata walidalik bini aadamku adduunka arkaya qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilaha yidhi miisaanku wax ku qiimeynaya o waa intan marka hadafkaa si kasta uu ku gaadho wuu samaynaya kursiga siyaasiga si kasta uu ku helo wuu sameynaya lacagta si kasta uu ku soo helo wuu samaynaya waayo iyadaa hadaf u ah iyadaa goolkaa uu noloshaba ka leeyahy iyaduu cimrigiisa dhaafsanaya kuwa kalena waxaa la yidhi aqoon baa la siiyey waxay u arkaan ilaahay wuxuu bixiyaa khayrka ah inuu ka fadli badan yahy waxaan oo dhan nabigu calayhi salaatu wasalaam qadaayaadkan si uu saxaabada ugu sharxo xadiidkan xalay tilmaamaya saxiixinka ku yaalla nin baa soo maray dabeetana wuxuu yihi war ninkan ka warama maa ra'yuka fi haada nin la fadhiyu yihi ninkaas ka waram wuxuu yihi waa rajul min ashraafi innaas ninkani waa odayada magaaladu ka tirsan yihi duqeyda haadaa wallaahi xariyun in khaaba an yunkax waa nin mudan buu yidhi haddii uu gabadh ku weydiisto in gabadh la siiyo haddii uu erge kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo waa waayeel riwaayadka bukhaarina waxay tilmaameen waa in qaala yusmac hadduu hadlana golahu ka hadlayana waa nin la dhegeysto aan laga dareerin nebiguu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam waxba kuma darin mid kalaa soo maro wuxuu ku yidhi balkana ka warran maa ra'yuka fi hada saxaabiga la fadhiu yihi balkana hadda ka warran waxay idhahdeen kani waa rajul min fuqaraa'i lmuslimiin hada xariyu in khaطba an laa yunkax wain shafaca an laa yushafac wain qaala an laa yusmac ninkani bay dhaheen de waa miskiin aan waxba haysan hadii uu gabadhku weydiistana cidina gabadh siin mayso haddii uu erge kuugu yimaadana cidna ergadiis aqbali mayso haddii uu hadlana warkiisa cidi u dhegtaagi taagi mayso dhegaysan mayso nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi isagoo raba miisaanka bini aadamka lagu qiimeeyo noloshooda inuu baro haadaa khayru min mili lardi mil hada buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam mila haada kan aada idinku waxba agtiina ka ahayn alla agtiisa wuxuu kaga fadli badan yahay dhulkan muggi dhulka basharka qaada waa imse waa wax ilaahay garanayo waa balaayiin min annaas dhulkan muggii oo nooca kana buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idinka idinla weyni waxaa isku dhaama ninkan quree keliya sidaa ogeed buu nebigu wuxuu lahaa ruba ashcaa madfuucin bilabwaabi la waqsama cala allahi laa bara ilaahay wuxuu inoo sheegayaa marka subxaanahu wa tacaala bini aadamka min abcihi inay tahay adduun jacaylka waayo waa meesha laysku itixaamaya haddii lagu keeno adigoan adduun bar rabin haddana lagu idha wa lagugu itixaamaya dee meedaa rabayba maxaa lagugu itixaamay waxaa lagugu abuuray qadiyada in adduunka ad jeceshahay waa min abci linsaan laakiin waxaa loogu talagalay inaad caqliga isticmaasho aad controli kartid oad ku controlsho maxaa saxa maxaa qalada ee waan jeclay uun zuyuna linnaasi xub shahawaat walidalik baa ilaah wuxuu leeyahy ina haaulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowma thaqiila bini aadamka kuwani baa ilaahay yihi tan degdegta badan lay jecel yihiin sideedaba bini aadamku hadaad qof tidhaahdo shan boqol oo iminkabaad qaadanaysaa mise sanadku markuu dhammaado kun ah laba kun oo ah waar shanta hadda isii buu leeyay sanadkaa garmaayo insaanku sidiisaba waa mustacjal ta horuu jecel yahay ilaahay wuxuu yidhi tan degdegtaa baad jeceshiin waxaase ilowdeen baa ilaahay leeyay maalin culus kala bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira idan ayuha likhwa noloshan adduunka aynu isku wada haysanno waxaan colaad bini aadamka dhexdiisa taagani in badan oo ka midi waa qadaaya dunawiya ee dille ee dhacle ee booble ee gumaysile ee xaasidnimo leh ee hagardaamo leh ee mashaakilkan bini aadamka intiisa badan dhex yaalla waa qadiya adduun ilahayna wuxuu leey wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur noloshani wax kalaba ma ahee waxay bedhbedh u tahay wax uu ku mataacsado kii kadsanaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuyna yidhi yaa ayuha annaas ina wacd allahi xaq falaa taguranakum alxayaatu اddunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur war reer nebi aadamow war ilaahay wuxuu ku yaboohayaa waa dhabbaa rabbi yihi subxaana wa tacaala ee falaa taguranakum alxayaatu اddunya nolosha adduunyaya idinkadini walaa yaguranakum billaahi algaruur ayuha alaxiba adduunku intuu aakhiro ka yihi haddaad wakhti ahaan u eegto qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadku aakhiro markay yimaadaan in su-aasha la weydiin doono aakhire marka la isugu yimaado waxaa la isweydiinayaa kam labistum fi lardi cadad siniin war dunidii imse sanadood baad soo joogteen laakiin wixii aada joogto o dhami markan way kula yaraanayaan qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm maalin ama maalin barhkeed baanu joognay bay leeyiin fas'al ilcaadiin bal kuwii wax tirinaya hala weydiiyo annagu wixii aanu soo joognay ama maalin bay hayd ama maalin barhkeed ilahay wuxuu ugu jawaabayaa qaala in labistum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun horta wax yar baa joogteen baa la yidhi haddaa wax kala garanaysaan wax badan may ahayn marka aakhira iyo waxaan dambeeya loo eego wax yar bay ahayd meesha wixii aad soo joogteen baa ilaahay leeyay qur-aanku wuxuu ka waramayaa guulaha bini aadamku uu dunida jecel yahay ayaa ilaahay sukaan dhinac dhigay iyo guusha aakhiro iyadoo muminiinta lala hadlayaa ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulkum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulih watujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun war kuwa iimaanka laga helayo tijaaro iyo baac mushtar aa guulaysanaysaan oo cadaabka idinka badbaadinaysaan ma idin tusiyaabaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala markii laynoo sheegay inaynu ilaahay rumayno oo rasuulkiisa rumayno oo diintiisa difaacano u diriro oo naf iyo maalba u bixinno ayaa ilaahay wuxuu inoo sheegaya abaalmarkaynu markaa helaynaa wuxuu yihi abaalmarka ilaahay wuxuu ka dhigay yakfir lakum dunuubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهاar ومasاakن طيبة في جaناaت cadن ilaahay dembigiinuu dhaafayaa baa la waa marka koowaad waa marka labaadee jannooyin hoostooda webiyaal dareerayaan baa laydin geyn iyo dhul masaakiin guryo wanaagsan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala oo jannooyinka nagaadiga ku yaala intaa markii ilaahay sifeeyey ayuu wuxuu yidhi daalika alfawz cadiim dalik waa ismu ishaara lilbaciid lagu tilmaamo kaas baa la yidhi yacni waxaa la tilmaamayaa shaygan lagu sheegayaa qiimaha uu leeyahay intuu leegiyey ilahay wuxuu yihi warkaa aan idiin sheegay waa guushii weyneyd guusha cadiimka ah weeyaan markii intaa fawska cadiimkaa lagu sheegaa waxaa muuminiinta kaloo loo sheegay wa ukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib mid kaloo aad jeceshihiinna waa laydin siin oo ah inaad dunida guulaysataan cadowgiin iyo waxayna ka guulaysataan dhul furataan kuwaana dadka muminiintaana u bishaaray baa layidhi kuwa kan laguma darin wadalika alfawz alcadiim inta aakhire unbaa lagu sifeeyey maxay dalika alfawz alcadiim tan kale waxaa la yidhi ukhraa tuxibuunaha mid kaloo aa idinku jeceshihiin inaad dunida cadowga ka guulaysataan iyo inaad meel furataan waa waxoogaa yaroo kale idinku jeceshiin oo laydinku daray baa layidhi laakiin asalka fawska cadiimka ahi waa maxay waa ka aakhiro qur-aanku wuxuu kaloo ka waramayaa dad mu'miniina oo iyagu nasrigan adduunkee la tilmaamo iyo dhul la furtiyo waxaa may heline waa la laayi weliba si caadiya looma diline toorjar bay ku dhinteen weliba toorjarkaa ah ka ugu xun waa la gubay iyagoo nool wa fii suurati اlburuuj ilaahay wuxuu ka waramayaa qutila asxaabu اlkhduud annaari dati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna biاlmu'miniina shuhuud duul mu'miniina oo niman gaali ay ka xog bateen oo leynayaan xadiidkii nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sharxayey ee muslimka ku yaalay nin boqor oo dadka rabbi u sheegto oo meesha joogay in wadaad sixiroolo uu watay gaboobay dabeetana uu yihi war wiil yaroo aqoon-yahan maskax fiican ii keeno aan cilmigan sixirka baro wiil yar baa la keenay wiilkii yaraa sixiroolaa wuxu dhiga ayuu yarku wuxuu sii maraa nin iska cibaadaysto oo meel sawmaco gaara ah iska jooga wadaadkiibaa isna u yeedhay oo la yaro fadhiistaa labada madrasadoodba yarku u dhigtaa tan gaalkana wuu soo dhigtaa tan wadaadkana wuu sii dhigtaa waxaa raad badan ku samaysay tii wadaadka kan markii dambena wuxuu tijaabiyey ilaahay wuxuu weydiistay labadan nin balka saxa ah bahal baa dhulkii yimid dadku ka cabsadeen dhagax buu qaatay ilaahayow hadduu wadaadka arrinkiisu ka saxsan yahay buu yihi ninkaa kale wuxuu sheegayo dhagaxa ku dil bahalkii baa dhintay dhagaxaa laku dilay wiilkii yaraa warkiisii baa faafay boqorka nin xaashidiisii ka mid ah wasaaradiis iyo dadkii ag joogaya ayaa indhabeelay dabeetna waxaa la yihi wiil yaroo ducadiis baanay dhulka udhicin baa magaalada joogo hadduu kuu duceeyo indhaha kuu baxaya ninkii hadiyaduu soo qaado wuu keenay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad indhaha ii bixiso wuxuu yidhi anigu indhaha ma bixiyo laakiin haddaad rabto ilaahay baad rumayn anna ilaahay baan kuu baryi sidii buu yeelay ilaahay buu rumeeyey isna ilaahay buu u baryey ilaahay baa indhihii u fiiqa waa u baxeen wiilkii yaraa warkiisii baa sii faafay calaa kullin akhiiran waxay gaadhay ninkii markuu boqorkiisi iyo meeshiisi ku noqday buu yihi yaa indhaan kuu bixiyo rabbigay buu yihi wahalaka rabun hayri bu oo mid aan aniga ahaynoo rabbigo kalaad rumaysan tahay warku halkaasu isla joog bini aadamku markuu kibro meel daran buu gaadhaa ma cid aan aniga ahayn oo kaleo rabbiyaad rumaysantay hayo anigiiyo adigaba allah inoo rabbiya buu yidhi waa la toorjargareeyey wiilkii yaraabuu sheegay wiilkii baa la toorjargareeyey buu sheegay wadaadkan baa waxba ka dambeeya la yidhi isaga horta halaga takhaluso wadaadkii waa la dilay sidii kolba mid loo dilay wiilkii yaraa akhirkii isna waa la dilay qisada waxaan uga socdaa tafsiilkeeda kale ma rabo magaaladuu amray in godod laga qodo gododkii baa la qoday dabeetna wuxuu yihi dabku shida waa lagu shiday madaxdii baa kuraasa loo dhigo waa soo fadhiisteen waa dadkan dadka toorjarkiisa dad ku raaxaystaa jira markaa ninkan inuu wax cadaabayo qura wax dilayo qura maaha ee waa usoo daawasho tegay romanskii iyo idinkii arki jireen bini aadam iyo libaax inta laysku daro magaalo dhami daawato dadkii baa la gubay xabad xabad loogu guray qof dumara oo ilmo yar sida taas soo taagtay dadkii way diideen inay rabbigood ka noqdaan siibaana lagu gubay ilmaheedii yaraabay u naxday ilaahay baa ilmaheedii yaraa ka hadliyo wuxuu ku yidhi hooyay xaq baad ku taagantay sabir dabeetana islaantiina waa adkaysatay waa lagu wada guray waa gubteen ilaahay duulkaasu inooga waramaya in اladiina fatanuu اlmuؤminiina wاlmuؤminaat ثuma lam yatuubuu falahm cadaabu jahannama walahm cadaabu اlxariim kuwii cadaabay baa la yidhi fitneeyey dadka muuminiinta ee aan ka toobad keenin ilaahay naxariistiisa u fiirso kuwa waxaa sameeyu weli toobad u ogolyi ee aan ka toobad keenin baa ilaahay yihi subxaanaه wa tacaala waxay iyaguna leeyihiin cadaab waxguba kuwii dadka gubay iyana kuwii la gubay xaalkoodu waa maxay in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat kuwii iimaanka laga helayo camalka suuban baa ilaahay yidhi lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru dalika alfawzu lkabiir baa ilahay yidhi kuwanina waxay leeyihiin beero ama jannooyin hoostooda wabiyaal dareerayaan dalika alfawzu lkabiir qur-aanku masaladaynu ka warramayna alfawz bay ahayd masaladani qur-aanka lfows iyo mushtaqaadkeedu koob iyo soddon meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay lix iyo toban ka mid ah waa dalika alfows oo si raacsiisan tahay afar ka midina waa alfaa-izuun dhowr ka midina waa afcaal inta ugu badani akhri ka warramaysa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwii dunida intay dagaalameen jihaatameen guuleysteen ciddii ay ishayeen ilaahay uga gargaaray waxaa layidhi jannooyin baa leedihin adduunkana waxoogaa ay jeceshiin oo kalea laydin siiyey wixii ay aakhiro lahayeenna waxaa lagu sheegay dalika alfawz alcadiim kaasaa ah guusha rasmigaee weyn baa ilaah yihi kuwan la gubayna ilahay wuxuu ku tilmaamay inay guuleysteen iyana binadarina waaba la gubay inagu markaynu eegno waa dad la gubay oo laga xoog batay oo la ciilay lakiin ilahay wuxuu le way guuleysteen waxaana lagu tilmaamay guushoodii dhalika alfawz اlkabiir qolana cadiim baa lagu sifeeyey fawskoodii qolana waxa lagu sifeeyey maxay alfawz alkabiir waa meesha qura qur-aankana kaga soo aroortay ayuha alaxiba marka waxaynu u baahanay aragtida ah war maxaa sharcigu guulu yaqaanaa inaynu fahmno walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaadiista saxiixiisa ay tilmaamayso anas ibnu malik baa wuxuu leeyahay niman baa nebiga u yimi qabaa'il carbeed dabeetana waxay idhahdeen waxaan rabnaa inaad nagu darto dad qur-aanka iyo sunnada noo dhiga nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan nin oo saxaabadiisii masaajidka joogi jirta iyabuu ku daray oo alquraa lo odhan jiray niman bay ahaayeen baa la yidhaahdaa habeenkiina qur-aanka daraaseeya maalintiina masaajidka biyaha usoo dhaamiya oo intay dabadda u baxaan xaabo keena oo gada oo dadkana halusufee masaajidka jooga wax siiya maalintiina dadka foqorada iyo masaakiinta ay caawiyaan iyo dadka weyseysanaiyo waxay u baahan yihiin habeenkiina qur-aankay daraaseen waa niman cibaado u baxay anas ibnu maalik wuxuu leeyahay abtigay baa ku jiray buu leeyahy xaraam la yidhaahdo nimankaas uu nebigu diray qoladii carbeed way khiyaamaysa nebi maxamed baa la khiyaameynaya toddobaatan raggiisii kamid a la laayay laba nin meelahaasoo neef baxsadiyo wax ku maqnaabaa ka nabadgalay wixii kaloo dhan waa la laayay nimankan intaan la layn markaa markii la khiyaameynayey nimankii yidhi waanu islaameynaa dad diintana baraanu rabnaa ninkii uu odayga ahaabaa waraaq loogu dhiibay waraaqdii uu sido xaraam ibnu milxaan ayuu is ninkii madaxdaa u dhiib kii madaxdaana wuxuu yihi markuu ninkani meesha soo fadhiisto xagga dambe midow ka maro waranka geli ergadana lama laayo laakiin intay xagga dambe ka mareenba markuu waraaqdii u dhiibay ayay waran geliyeen saxaabigii baa dhawaaqay waranka la geliyay muxuu ku dhawaaqayaa wuxuu leeyahay ereyga sunnada ku soo arooray oo xadiidku bukhaari iyo muslimba uu ku yaalla fuztu warabbi lkacba buu yidhi waan guulaystay allaan ku dhaartee buu leeyihi bimanduurina nin erga aha miskiinoo la khiyaameeyeyoo weliba aan loo badrheerinee khadri lagu dilayo inuu yidhaahdo tollaai waa lay dhacay ama waa lay khiyaameeyey ama waa lay mantaqa caadiga ee bani aadamka caadiga filaya laakiin tarbiyadii nebi maxamed uu dadkan siiyey waxay sheegaysaa ninka kani inuu leeyahay fuztu rabbi lkacba rabbiga kacbadan ku dhaartee waan guulaystay buu leeyahay waayo wuxuu u arkayaa hadafkiisii xaqiiqiga ahay inuu gaadhay walow la dilay oo ah inuu janno galaba hadaf u ahayd kiina inuu helay buu u arkayaa ayuha alikhwa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada markaa ku rabeeyey mafaahiimtu inay isbedesho innaga waxaad moodaa mafaahiimteenoo dhami waxay ku qiimeysan tahay maxaa iga soo gelaya yani m mafaahiimteenu waxay ku qiimeysan tahay maxay lacag maxaan helaya waxaa laga yaabaa ninka masaajidka laba casho yar xaadxaadhaa inuu idhahdo de maalmahanba waan xaadhaya miyaan aniga mushaarka lay qoraynin waayo wuxuu rajaynayey inuu dunida ku qaato wuxuu doonayey qof kasta oo weliba dee dadkan westranka la noolina iyaga maskaxdii ku saabsanayd tatawuc mala iyada halkan wayeen waa uun shaqadu qabanayo inuu si ogo teebaa lacag badan un mooyaane wadaadka qur-aanka dhigaya hadduu is ihahdo war malaa sabtida inaad weerhowska qabataaba ka lacag badan uskaga tegaya <laughs> waayo wuxuu qiimeynaya saacadda waxa soo gelaysa haddii miisaanku uu noocaa noqdo uma jeedo inaan culamadiina maago laakiin mawaasiintu hadday noqoto maxaan helayaa adduunka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baycat alcaqaba athaaniya markay u yimaadeen xajka saxaaba ugu timi oo islaamay oo noqday oo mar labaad soo noqday ayay nebiga waxay usoo bandhigeen inuu soo hijroodo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi war waxaa naftiina iyo maalkiina iyo caruurtiinaba ka dhicisaan ma iga dhicinaysaan de anuu mabaadi baan wataa waa mushkilad baa la kulmi doontaan laakiin ma tihiin dad sidaa igu qaadanaya sidaa ma ku aqbalaysaan inaan idinku imaado dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ansaartii la hadlaysaa wada hadashay nin ka midabaa wuxuu hi waryaadheen war ballanka gelina iska hubiya war haddaa hadhow ka bixi doontaan ballanka marka caraba oo dhami dhan idinka soo wada jeesata idinla dagaalanto war imikaa fusxa haysataan oo aan cidina idin qasbine ballanka ha isku gelina haddii kalese waa idhahdeen inan yar baatee ka bane saasaanu heshiisku kugula gallay bay yidhahdeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee famaa lana maxaanu anana leenahay mantaqa maadigii muxuu odhan lahaa wuxuu odhan lahaa dee dowlad baan dhisaya waa kaase wasiiradaa leediin dee haddaynu guuleysano ama inuu yidhaahdo dee aniga dabadaybaa madaxda noqoneysaan meeshiina caasimadii baa yeelanaysaan aniga dabadaybaa madaxda noqoneysaan haddii kale waxay isweydiin le maxay dee u dhimanayaan naf iyo maalba maxay u bixinayaan wuxuu nabi maxamed ku yihi calayhi salaatu wasalaam lakum ljanna ma odhanin boos baan idin siinayaa xoolaa helaysaan wax adduunaba kalama hadal waxaasoo dhan markaa samaysaanee naf iyo maalba ii hurtaan ay difaacdaan ee diintani guulaysato lakum uljanna buu nabigu ku yidhi alayh isalaatu wasalaam waxaan idinkula heshiinaya waxa weeyaan in rabbi idinkana janno idin siiyo yacni saxaabada tan mafaahiimtooduu nebi maxamed bedelay calayhi salaatu wasalaam waxay guusha u arkayeen baa isbedelay waxay hadafkay nolosha ka lahayeen baa isbedelay hadduu hadafkaad nolosha ka leeda yahay caruur dhal xoogaa lacaga xooji daatitid intaasu ku dhan yihin haddaad nolosha hadaf ka fog ka leedahayna ahdaafta sokoo dhan waxaad ku qiimeynaysaa maxay ka goynayaan hadafkii sare waad shaqaysaan laakiin waxaad isweydiin shaqadani aakhire maxay ka goynaysaa ma xalaalba ma xaaraanba salaad maxay ka goynaysaa ma salaaday kuu diidaysaa mise laakiin marka aan aakhiradu fekerkeedu badnayn la odhanayaa sheekh dee shaqaan soo helo ninkii inaguu diiday inaan salaadihii tukada maxaa la yeelaa marka miisaanku waxa weeyaan mushaharka iyo salaada kee laga tagaa hadday labadaasi kuu siman yihiin still waad rugsantay nebi maxamed saxaabada wuxuu weydiinaya inay naf waayaan oo xoola waayaan oo u dhintaan oo difaacaan lamana odhan madax baa noqonaysaan xoolaa laydin siinaya dowladnimaa helaysaan wax kale looma sheegin lakum uljanna buu nebigu ku yihi calayh isalaatu wasalaam idan miisaanka qofka muslimka ahi adduunka maxaan helayaa maaha waxa weeyaan aakhira maxaan helayaa adduunku waa secondary maaha brimarigiisii maaha shay goolkii koowaad ee uu fakerayay maaha wuxuu adduunka haystoo dhan wuxuu rabaa inuu ku gaadho jannada uu raadinaya aakhirada u raadinaya hadday lacag tahay inuu iyada ku janno galo hadday caqli iyo xoog iyo cilmi tahay inuu isaga jannada ku galaa buu doonaya idan qofka muslimkii waxaan adduunka yaaloo dhan wuxuu arkaa inay wasiilo u noqoto laakiin hadafka uu rabo inuu xaqiijiyaa waa maxay waa inuu janno galo ilaahay saa daraaddeed buu qur-aanka wuxuu ku leeyahy ina haada lahuwa alfawz alcadiim limili haada falyacmal alcaamiluun baa ilaah yihi inta janno laga waramay baa waxa la yidhi ina hada lahuwa alfawz alcadiim warkaasba ah baa ilaahay leeyay guusha weyn guuli waa taa ee limithli haada falyacmal ilcaamiluun baa ilahay yidhi ciddii shaqaysanaysaa tahaas ha u shaqaysato qofka bini aadamka ahi caqli dheeraada aqoon dheeraada aftahanimo dheeraada dhaqaalo dheeraada waa laga yaabaa dadka ilaahay ma simin waxbaad dheertay bini aadamka kala suurtagala lakiin waxaa loo baahanya waxa aada dheer tahay inaad ku gadato jannada rabbi subxaana wa tacaala sidaa awgeed waxaan leenahay ayuha alikhwa jamiic alambiyaa way guulaysteen macaana inagoo og qaar in nolosha lagu dilay bale culamaai taarikh waxay sheegaan ambiya inta madaxa laga gooyo dumar dhila ah loo loo hadiyeeyey madaxiisii fariiqa taqtuluun ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya nebiyadii kooxna fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun baa ilahay yidhi kooxna waa beeniyeen laqad akhadna miihaaqa bani israa'iila waarsalnaa ilayhim rusula kulamaa ja'ahum rasuulu bima laa tahwa anfusuhum fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun baa ilahay yidhi rususha qaarna waa beeniyeen qaarna waa laaya fariiq baa lagu sheegay nebiyada la laayay wa maca kulli dalik waxaan leenahay nebi aan guulaysani ma jiro nebi aan guulaysani ma jiro wa dalika alfawz lkabiir sidaa awgeed waktigo kooban qisaska ambiyadoo dhan laba qiso quran ku koobaya ilaahay qur-aanka wuxuu kaga waramay nebi sulaymaan iyo nebi ayuub waxaa la yidhaha alcasru dahabi libani israiil bay ku tilmaama waa golden agekii reer banu israiil waa labadaa nebi markay talinayeen boqortooyo weyn oo xoolo leh oo cilmi leh oo aqoon leh oo diin le bay ahayd sulaymaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu rabbi weydiistay inta imtixaanna uu galay oo uu dareemay imtixaankii hore inaanu sidii uu rabay male ugu guulaysan fardihii iyo wixii uu lahaa inii axbabtu xuba fardaha ka jeclaystay can dikri rabbi ee intuu laayay dabeetana wuxuu ilaahay weydiistay rabbi kfirlii wahablii mulka laa yenbagii liaxada min bacdi inaka anta alwahaab ilaa uu dembigaa horena iga dhaaf waxaanada siisaa mulki aan aniga dabaday ciddaba u cuntamin ilaahay wuxuu yihi fasakharnaa lahu riix tajri biamrihi rukhaan xaysu asaab washayaaiina kula bannaain wagawaas waakhariina muqaraniina fi lasfaad hada caطaaunaa famnuna wamsik bikayri xisaab waxaa la siiyey boqortooyo ballaarhan oo jin leh oo insi leh oo aqoon leh aqoon-yahankii ilaahay qur-aan ku tilmaamayo alladii uuti lcilm kii carshu balqiis intuu ka qaaday xaggee yeman ayuu falastiin geeyey milli seconds ilbiriqsiga wax ka yar baan ku keenayaa buu yihi waanu ku keenay inagu nowadays malaa uun codkunbaa iminka suurtagalya wixii lamida ah in milliseconds meel kale lagu geeyo telefoonkan yare daa ku hadlaysaane eh, meel heblaayo ka baxaya milliseconds laakiin material koobkan sidii codka loo malaso isagoo signala la diro xagga kale laga reciive gareeyo technologyga maanta ma hayo laakiin nebi nebi suleymaan qoladii la joogtay waxaa la sheegay aqoontaasi xataa inay taalay nebi suleymaan waxaa laynoo sheegay inuu shimbire afgaranayay oo quraanjo ku qoslay oo afgaranayey oo aqoon badani agtiisa inay taalay waxaa tiro badanna inuu haystay waxaa laynoo sheegay inuu boqortooyooyin dhan islaamiyey oo balqiis oo dhan iyo dowladdeedi iyo waxeediba oo kuwii diinta qaatay saa qur-aan warramayo ilaahay nebigaa markuu ammaanayay waxaa la yidhi wamaa khalaqna asamaa walarda wamaa baynahumaa baila dalika danu ladiina kafaruu faweylu liladiina kafaruu min annaar am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kalmufsidiina fi lard am najcalu lmuttaqiina kalfujaar kitaabu anzalnaahu ilayka mubaaraku liyadabaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab wawahabnaa lidaawuuda sulaymaana nicma alcabdu inahu awaab ilaahay intuu soo tilmaamay dadku inaanay sinayn mufsidiinta iyo saalixiintu inaanay isku jirin mutaqiinta iyo fujaarta inaan ilaahay agtiisa ka mid ahayn ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay nebi sulaymaan wa wahabnaa lidaawuuda sulaymaan nebi daawuud waxaanu siinay baa ilaahay yidhi nebi sulaymaan nebi sulaymaan maxaa ilaahay ku sifeeyey nicma alcabdu inahu awaab addoon inuu u fiicnaa oo mid noqosho badan ahaa boqortooyadaa sidii la rabay inuu ugu dhaqmay qur-aanku wuxuu kaloo ka waramay nebi kale oo aan qur-aanku waxba ka sheegin ilaa iyo inuu bukay mooyaane nebi ayuub qur-aanka meel kasta ood qisadiisa aragto wax kaloo nebigaa laga sheegay laa dowlad uu qabtay walaa meel uu xoojiyey walaa jihaad wax kaloo qur-aanku ka sheegay ma jirto hal masale mooyaane waa bukooday sunnaduna waxay tilmaamaysaa bukaankaasi toban iyo siddeed sane inuu u jiifay dabeetana dad oo dham iskaga tageen dabeetana uu sabray ilaahay isaga markuu ammaanayay maxaa lagu sifeeyey inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab baa ilaah yihi innaa wajadnaahu saabira waxaanu helay baa la yihi nebi ayuub isagoo mid sabraya ah dabeetana ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabd addoonkii uu fiicnaa weeyaan innahu awaab idan ayuha alikhwa adduunka marka la joogo nolosha bejka kugu soo baxa waa jawaabtaad ka bixiso haddii bejka mas-uuliyaadka iyo barwaaqada iyo xoolaha iyo waxaas kugu soo baxaan waa jawaabtaad bixiso suleymaan muxuu lahaa markuu arkay falamaa ra'aahu aahu cindahu qaala hada min fadli rabbi liyabluwanii aashkuru am akfur waman shakara fainamaa yashkuru linafsi waman kafara faina rabbi haniyun kariim markii carshigii laga keenay balqiisi hortiisa lasoo dhigay mu odhanin waa technolojiga iyo horumarka waddanka aanu gaadhsiinay iyo sidaanu u xoogeysanay wuxuu leeyahy kani waa ilaahay dheeraadkiisiiyo liyabluwani waa la itixaamayaa buu leeyay waxa kani waa imtixaan oo maxaa laygu itixaamayaa a ashkuru ama akfuru miyaan ilaahay u mahad celinayaa mise waan dafirayaa nicmadiisii idan haddii xoola lagu siiyo waxaa lagu eegayaa saad yeesho haddii caafimaad lagu siiyo waxaa lagu eegayaa saad yeesho dadku inta badan caafimaadka marka la waaya uma isaga la moodaa inuu fiicnaa laakiin weli maaragtay subax ninka soo tooso yidhaahda alxamdulilah waa caafimaad qaba maxaa nimca igu soo hoyatay maya ka bilyaneerka ahi laakiin haddii uu xanuunsado laydhaha wadnaha iyo keliyaa lagaa bedelaya kan dhakhtarka dunida ugu dambe waxaad xolaysaba waad keenaysaa lakin waa lagu daweynaya waxba uu siisanaya wuxuu rabaa inuu caafimaado laakiin kaan caafimaadka haysta marka aan mawaasiintu qaldantahy hadduu xoogaa shilimaada hore waayo wuxuu leeya maxaan ku hayaa caafimaadka markaasuu saakama maan waracane qiima ula fadhido yacni insaanku nicmooyinka ilaahay bixiyaa way tiro badan yihin laakiin bini aadamku inta maqan buu mar kasta tiriyaa qof kasta oo ku yimaada way yartay qofku yidhaahda maanta khayr baan soo helay waxba isoo galay laakiin saaxiibadaa markay wax soo galaan waa iska aamusayaan ama noloshu isku toosto laakiin markaa dhibtu timaado moogtay maanta waxay qabsaday buu kuleeyahy wixii balaawo buu sheegayaa waa min abci linsaan inta ka maqan buu sheegaa bini aadamku inta uu hayo inta badan iyadu war la sheega maaha wax laga waramo maaha idan haddaad nicmo haysato oo beyjka caafimaadka magaca maamuuska dhaqaaluu kugu soo baxo waa beyj imtixaanoo la eegayo maxaad kaga jawaabtay haddii bejka rabshadu kugu soo baxana isna waa imtixaan kalow inaad baqato in lagu cabsiiyo in lagaa xoog bato inaad caafimaad beesho in dhiba ku qabsato inaad gaajooto waa bej kaloo nolosha ka mid a ah. isna waxaa la eegayaa miyaad sabraysaa mise waad eh, argagaxaysaa maxaad yeelaysaa rabbi adigoo baahan ma caabudaysaa mise waxaad odhanaysaa maxaan cibaadaystaa awrma dhaansadadii baad odhan doontaa yacni waxay ku xidhan tahay meesha aada istaagto walidaalik baa ilaahay labada nebiba wuxuu tilmaamayaa labaduba inay guulaysteen labaduba ammaanan yihiin midna muxuu ku guulaystay wuu bukoodo wuu sabray dabeetna waxaa layihi nicma alcabdu inahu awaab kii boqorka iyo maamulka iyo siyaasadda iyo xoolaha iyo wuxuoo dhan ku guulaystay beerfactka ka noqdayna isna waxaa layihi nicma alcabdu inahu awaab idan adduunku waxaa lagu qiimeeyaa waa daacada ilaahay intaad u jirto fawska iyo guusha aynu raadinaynana waa ka bilaahi calaykum waxaad qiimaysaa jannada qofka ugu meel yar wuxuu nebi maxamed tilmaamaya qolo jahanamiyiin la yidhahdo qolo towxiid ku dhimatay laakiin macaasidoodu badnayd oo lasoo cadaabay oo cadaabka u tegay ase cuquuba xabsi loo diray ah ma garanayna intay ku jireen ma sanad ma milyan ma ka badan allahu aclam oo ka soo baxay oo marka dambe jannada la geynayo oo moodaya jannadii dee dadkii hore o dhan baa galo way buuxsantay dabeetana la odhanayo tabani oo wax sheeganaya dabeetana waxaa lagu odhanayaa fa ina laka milahu wa cashrata amhaalihi in leeg adduunkii baa layskuba haystay muggii iyo tobanlaabkii baad leedahay waa qofka ugu boos yar jannada qiimaheedana waxaa lagu tilmaamay dee meel ushan yare fardaa lagu garaaco la dhigto ayaa waxay ka khayr badan tahay adduunka iyo waxayaaloo dhan marka qualitigeeda la eego waa taa la tilmaamay ninka u boos yar inuu leeyahay adduunkan tobanlaabkii adduunkan tobanlaabkii inaad khasaarto iyo inaad shaqo khasaarto ka war adduunkan tabalaabki inaad khasaarto iyo noloshan yare adduun wax ka midoo birbidha inaad khasaarto wax isu dhow maaha walidaalika ayuha alikhwa waxaan leenahay qur-aanka waxa ku soo arooray lix iyo toban jeer baa dalika alfawz ay soo aroortay oo saddex iyo toban jeer ay tahay dalika alfawz alcadiim hal jeerna ay tahay dalika alfawz alkabiir laba jeerna ay tahay dalika alfawz almubiin saddexdaa sifo iyadoo ku sifaysan alcadiim alkabiir almubiin ayaa qur-aan ku soo aroray intuba akhiray ka warramaya adduunka guulahan yaryare la gaadho wax ka warramaya kuma jiraan afar jeer baa qur-aanka waxaa ku soo arooray alfaa afarta jeer ee qur-aanka faa ay ku soo aroortayba fii suurati towba aladiina aamanuu wahaajaruu وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون baa ilaah yihi kuwii iimaanka iyo jihaadka iyo hijrada iyo waxaasoo dhan laga helay ulaaئika hum الفائزون baa ilahay ku tilmaamay في sورة المؤminuuna ilahay wuxuu leeyay إنii جزayتهم اليوم بma صبروا أنهم هم الفائزون إلهي سبحانه وتعالى موضع أفراد في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون مش أفرادنا سورة الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون idan qur-aanku ciduu faa-isiin ku sheegay oo dhan waa amaasha aakhiro dadka la yimi qur-aanku waxa uu fows cadiima sheegay oo dhan waa aakhiro dadka guulaystay miisaanka fowskana ilaahay wuxuu ina yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur ayuha alaxiba khusraan dhammaantii yani fows dhammaantii waa meesha uu nebigu leeyay haddii la tago calayhi salaatu wasalaam lama gaboobo oo lama dhinto oo lama bukoodo oo lama warwaro oo lama waxa dunida naqiiso jirto oo dhan dunida haddaad wax hesho dhibaatadeedana waad arkaysaa mid wax haysto oo meeluu ku cunaba la-baad arkay mid wax haysto oo caafimaad waayo roodhi qalalan ka cunayaad arkay mid wax haysto oo kuba wareero habeen iyo maalinba soo jeedo marka mid baa sii socda ka warramaya ad arka dadka wax haysta iyaga seven morning bay shaqada soo galaan eleven o'clock tonightna way ka baxaan si ooyadu iyaga ugu dambeeya wax soo gala wax ka baxaba dadka wax hela inta badan naqaa-isteedana way qabaan nicmadanna dunidu nuqsaan bay wadataa tan aakhirase nuqsaanba ma wadataa la yidhi iyadu wax haba yaraata ee dhib u keena male khasaara wuxuu ku dhacay baa ilaahay yihi qul ina alkhaasiriina inagu hebel baa tijaarada ka khasaartay hebel baa caruurtii ka dhimatay hebel baa xaaskii gaari ka jiidhay hebel inaga khasaaraha aynu tirina waa inaha laakiin ilaahay wuxuyna leeyihi qul ina alkhaasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin baa ilaah yihi dadka khasaare waa kuwa aakhiro naf iyo ehelba waayey baa la yidhi eedee naar galay alaa daalika huwa alkhusraan lmubiin baa ila yihi war hooyaay kaas baa a maxay khasaarihii cadda dadkaas naaftiisa marka ilaahay ka waramayana qaarba ku tilmaamay hadday waxoogaa helaana iska tugtukada haddii noloshu yaraa cidhiidhi noqotona xagga kale u baxa wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayru iطmana bih wain asaabathu fitnat inqalaba calى wajhi khasira اdunya wاlaakhira dalika huwa alkhusraan اlmubiin dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi mid hadduu waxoogaa khayr iyo nimco helana iska xasilo cibaadada iska ogolaada waxaa kaloo ka mida baa mid haddii ay dhib yari ku dhacdana xagga kale u jeestaa kaasi baa ilahay yihi khasira adunya walaakhira addunya aakhira waa kaasi hoog dalika huwa alkhusraan lmubiin ayuha laxiba waqtigii salaadii baa dhow darsigan oo dhami wuxuu ku kooban yahay weedh qura oo ah adduunkan inaynu qiimihiisa si fiican u fahmno wuxuu yahayna garanno garanno noloshu waxay macnaa ku sameyneyso adduunkan mahma taala alcumr waa tegaysaa waa muddo yar waxa aada joogayso waxaan dadku inta uu kontonka ka yaryahayna waa intaasaan jiraya intaas iyo wadafira iyo markuu kontonka dhaafana xaggan baan jirayda inta badan ma tiriye talow maxaa ka hadhayduu isweydiiyaa cimriga xagga dambuu ka eega war talow lixdanka ma la gaadhi toddobaatanka ma la maxaa hadhay isweydiiyaa noloshani waa wax iska yar maraad maxaa hadha isweydiinaysa iyo maraad daalan tahayba waad mashquul tahay ayo inta kotonka laga sii yariya inta badan adduunkaabaa mashquul lagu yihi laakiin markaasna wuxuunbu arka qofku waagiyo ku baryay iyo waqti cimrigiiyo tegay iyo meel cusubo uu marayo waxlena noloshan si dhaba ah u fahmno dadkan aynu u nimi waa dad tani un muuqato dad sool wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanaana qiimo u samaynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya yaynan sidii oo kale aynan ugu fekerin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax walo aynu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhiro ka jaraa muxuu ilaahay agtiisa gooyaa muxuu janno ka taraa muxuu naar ka gooyaa ma naar buu iga fogeynayaa mise waan ku dhacayaa haddaad u xidxidhato inaad aakhiro badbaado anta alfaais haddiise aakhiro aada badbaadi weydo dunida wax kastoo aada dhaqdo khasaaraad ku sugantay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu xaqayna waafajiyo kuwan xoogoodu khasaarina uu inaga yeelo aakhira adduunkoodaba kuwii rabbi u hagaajiyo in rabbi subxaana wa tacaala inaga yeelo sala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi